guda galo axaduhaa midkood midka koowaadi biistikmaali shacbaan bisha shacbaan inay dhammaystiranto halaathiina yowman soddon maalmood soddonkii shacbaan hadday buuxsanto dee kow iyo soddon ma noqotee subaxa dambe ama arag ama arkine soomkii waajib buu noqonayaa wathaaniha ka labaad biru'yati lhilaali bishii in la arko fii xaqi man ra-aahu qof ka arkay wain kaana haba noqda faasiqan qof faasiqa oon isaga markhaatigiisa la aqbalaynin dadkuna aanay ku soomaynin labadaa sifo aragti dabcan qofka arkayna kow uu soo gelayo iyo bishoo dhammaatay labadaa mid in lagu soomo abi hureyraa laga wariyey waxaana soo saaray bukhaari iyo muslim saxiixeynkooda nabi sal l slam inuu yihi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi ku sooma aragtida kuna afura aragti fa in rubiya calaykum haddii bishii dhalashadeedii laydinka qariyo oo fa akmiruu ciddata shacbaana thalaathiin dhammaystira tirada shacbaan soddonkeeda dhammaystira halka xadiidka waxaa ka muuqata aragtina waa lagu soomaa soonkoo shama shacbaan oo soddon dhammaystirantayna waa lagu soomaa labadaasba xadiidkaasaa u daliil ah labada hore ayb ta saddexaad wa haaliثuhaa ta saddexaadna bihubuutihi waa inuu sugnaado fii xaqi man lam yarahu qofkaan arag bicadli shahaadatin markhaati caadila inuu ku sugnaado waay oo ciddii jihadii wilaayada lahayd iyo qadihii iyo hoggaankii muslimiintu iyagu intay soo xaqiijiyaan ay ku dhawaaqaan oo bishii halla sooma ay yidhaahdaan taasna waxaa asal loo daliishaday xadiidkii cabdillaahi ibni cumar radi allahu canhuma wa ardaahumaa ee uu lahaa bishay dadku istutuseen nabigaan na waan arkay nabigaan u imid oo inaan arkay baan u sheegay fa saama wa amara annaasa bisiyaamih waa soomay dadkana soom soomuu ku yidhi waxaa wariyey xadiidkani imaamu abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo keyrkooda waxaana tasxiixiyey alimaamu الnawawiyu raximahu اllahu tacaala fi lmajmuuc calaa sharطi muslim wayuu yiri sheekh albaanina irwaa lkhaliil buu ku tasxiixiyey oo ah raqamka sagaal boqol iyo sideed xadiidkan wuxuu ku tusay haddii ay imaamkii iyo wilaayadii markhaatiga intay xaqiijiyaan dad caadiliina ay ku xukumaan inay soom ama afur tahay inaad soomkii ku soomi ood raaci waraabicuhaa midka afraadina biikhbaari cadli riwaayatin qof wuxuu sheegaa caadil oo run low oo mawthuuqin bihi lagu kalsoon yahay inuu kuu sheego wey sawaaun waqaca ha ku dhaco fi lqalbi qalbiga sidquhu inay run tahay am laa ayayna ku dhicin qof aada taqaano oo qaadiya waxba xukumin oo caadil ahoo looga qaateena oo markhaati gala hadduu kuu sheego ama run inay tahay ku qancama ku qancine iyadana way ku sugnaataayoo hal markhaati ah isla xadiidka ibni cumar een sheegnay nabigu markuu u sheegay sal slam dad kale muu raadiyey ma dhihin xadiidkuye uu soomay dadkani ha ku soomeen ibni cumar baa caadil hawa isla xadiidkii waa tusaya aw gayri mawthuuqin bihi ama qof aan ugu kalsoonayn baa kuu sheegay in waqaca hadday ku dhacda fi lqalbi qalbiga sidquhu rubnimadiisa ama qofka kuu sheegay qof markhaati gala maaha laakiin adiga waxaad ku qanacday run inay tahay iyadana inaad soontaa adiga waajib kuu noqonaya maxaa yeelay shahaadadu yaqiin ma faa'iideysee halabatu danni bay faa'iideysaa waxa xukun ka dhalanayana wixii danniga haalib ka noqda wey adigana markaad qofkan run u qaadatay qannigaaga iyo manahaaga haalib waxaa ka noqotay in bishii ay dhalatay ixtiyaadku marka wuxuu keenayaa inaad soonto wuxuu yidhi waxaa dhimanta shanaad wa khaamisuhaa midda shanaad bidani dukuuli ramadaana bisha ramadaan inay soo gashay inaad dhanni u malayso weeye bilijtihaadi ijtihaad inaad ugu malayso fii man ishtabaha calayhi qofka iskaga darmata dalika arrinkaas sidii qof xabsi ku jira oo bilna aan arag dadna aan weydiin karin garanaya xilliguu soo galay intaa wax xisaabsanayay hadday kula ekaata maanta inay bishii ramadaan dhalatay ama ramadaan uu soo galay danniga qaalibka ah wax lagu dhisi jiray yaqiin inaad gaadhana mutacadir weeyo suuragal ma aha waajibaadkuna biqadri istitaaci waajibaan liwujuudi galabati dhanni bilijtihaadi bay u waajibtay intaasi waa fasalka uu mu-alifku kaga hadlay raximahu llahu tacaala asbaabta waajibisa iyo arrimaha waajibiya bishay la soogo kadib wuxuu yihi faslu shuruudu sixatihi shuruudda uu ku asaxo arbacatu ashyaa afar arrimood waa soonku qofka inuu ka asaxa marka la doonayo afar shardi in laga helo waa kow islaamun islaam in laga helo waa ilaahay baa yihi qur-aankiisa waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala min qofka islaamka waxaan ahayn diin iyo cibaado ka raadiya ilaahay ka aqbali maayo gaalada camalkoodiina ilaahay baa yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuura camal wax kastoy sameeyeen baanu u qasadnayo waxba kama jiraan iyo wax halbacaad lagu lisay baanu ka dhignay baa ilaah yidhi shardiga labaad hadda gaal saa darteed waxba laga aqbali maayo ilahay mar kale sadaqaad isagoo ka hadlaya waa ka yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billaahi wa birasuulih uma diidin in sadaqa iyo nafaqaadkii laga aqbalo inay gaala yihiin oo rasuulka ilahi rumaysnayn maahan gaal wax lagama aqbalo shardiga labaadi waa caqlun wey caqligu inuu joogo niyaa laga rabaa qofkii niyaduna caqlila wax lagu kala gartay u baahan tahay hadduusan tamyiis gaarin oo ilmihii ka yaryahay wax kala garan ama qofkiiba waalan yahay amaba uu waayeeloo cantatabay dee xoba ka asixi maayo ilaahina qur-aanka qofkaan ka caqligiisu joogin buu ku yidhi walaa laa taqrabu salaata wa antum sukaara idinkoo waalan salaad ha u dhawaanina waayo niyadii baan ka ansaxaynin wakadalika soom xadiidka cali ibn abi aalibin marar badan soo maray abu daawud iyo xaakim iyo wariyeenna waa waakiiha rufica alqalamu can halaathatin saddex waxba lagama qoro khayr iyo shartoona can ilmajnuuni almaqluubi calaa caqlihi xataa yafiq majnuunka waalan ee caqligiisii laga tambadiyey ilaa uu miirsado xaakim wuxuu yahay saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay albanina irwaa lghaliil markuu ka hadlay xadiidka laba boqol sagaashan iyo toddoba sharaxiisa buu isna ku waafaqay uu ku tasriixay shardiga saddexaad waa naqaa-un inay daahir ka tahay gabadhu min naxwi xaydin xayd iyo wixii lamida oo xayd hadday qabta ma soomi karto xadiidka abi saciid alkhudri ee bukhaari iyo muslim wariyeen waa kii lahaa markii nuqsaan alcaqli wadiini uu sharxayay alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum fadalika nuqsaanu diiniha soo ma aha haddii ay caado ku dhacdo midaan soomin salaadna tukan gabdha caadada umusha iyo wixii lamid ahna waan kusoo marray maa yaxrumu cala alxaa'idi waannufasaai inay ka mid tahay soonka iyo salaada ka afraad ama shardiga afraad ee laga doonayo waa cilmun ogaansho bikowni lwaqti waqtigu inuu yahay qaabilan lisawmi mid la soomi karo waktiga waa inaad og tahay wakti la soomi karo inuu yahay waayo soonkii niyu u baahan yahay niyadiina cilmi bay u baahantay inaad ogtahay wax qofaan waxba kale wixii niyoonayaba aan ogeyn niyo kama ansaxayso talabaad niyada waa in la jasmiyaa oo toos loo soomaa niyo loo niyeystaa haddaad leedahay tolow ma soomaa mise maaha berri amay soo noqotaa amay noqon weyda iska sii niyo lama ogola walidaalika xadiidkii camaar ibni yaasir waa kii uu lahaa man saama alyawma aladii yashuku fiihi faqad casaaba alqaasim sal l slam maalinta laga shakisan yahay oon la hubin qofkii waa soom yihahda oo soddonka shacbaana nabi maxamed buu caasiyay sal l slam waana xadiis saxiixo abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i maaja afarta asxaabu sunanka aba ay wariyeen weeye raxmatullaahi calayhim jamiican intaasina waa shuruuda sixada oo afartaa qofka in laga helaa la doonaya kadib mualif wuxuu gudbiyay fasalka ka dambeeya oo wuxuu yihi shuruudu wujuubihi shuruuda soonku ku waajibana hamsatun shawal yuu soon ku waajiba yuu ka asaxaa marka laga soo gudbo haduusan waajib ku ahayn ilma mumayisu ka asaxaya yuu ka asaxaa yuu ku waajibaa dadka uu ku waajibo waxaa la yidhi shuruudu wujuubihi shuruuda soonka kuwaajibitaankiisu khamsatu ashyaaa shan shay waay shan baa laga rabaa shardi kow islaamun islaamku marna waa shartu sixatin marna shartu wujuubi waayo waayo mar haddaan laga aqbalaynin waan soo marray inuusan ansaxaynin lana amri maayo gaalka oo wariyaa soon iyo salaatu ka midna la dhihi maayo haddii uu soo islaamana soonkii waa lagugu lahaaye qadee la dhihi maayo hadduu waan soomi yiraahda isagoo gaalana ka ansixi maayo oo ahal iyo cibaado uma aha saa darteed laa macnaa bacda dalika lilwujuubi daahirka fiqiga iyo camaligan ka hadlayna aakhariya xisaabteedu baab kala waa shardiga labaad wuxuu yihi wa takliifun takliiftu laba shardi baa isxambaarsano alcaqlu walbuluuq waay inuu qaangaad yahay caqlina leeyahay xadiidka cali baa daliil u hoo aynu soo marray mar dhow rufica alqaramu can halaaatin can ilmajnuuni almagluubi calaa caqlihi xataa yafiiq ilaa uu mihirsada dheh wa can ilnaa'imi xataa yastayqid qof hurda ilaa u toos wcani الsabiyi xataa yaxtalim ilaa uu iqaam yaro shardiga saddexaad wa iطaaqatu inuu awoodo wayo qofka ilahi qur-aanka ku yiri fataqu llaha ma staطactum ilahay ta awoodaan ka baqa waxaa kaloo jiri laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha naf waxaynan awoodin ilaahay kuma waajibiyo nabiga casl xadidka abu hureyre waa kii ku yihi idaa amartukum bamrin faatuu minhu ma staطactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddii aan wax idin amro amar haddaan idin amro waxaad la timaadaan faatuu minhu waxaad kala timaadaan ma statactum inta aad awoodaan la imaada haddaba haddii uusan qofku amarka soonka la is amray uusan la iman karin wixii uusan la iman karin waajib kumaa saa darteed baa sheekha kabiirkee iyo in fidye lagu leeyahay oon qadana lagu lahayn baynu u tegi doonaa insha allahu tacaala shardiga afraad waa sixatun qofku inuu caafimaad qabo shardiga shanaadna waa iqaamatun qofku inuu nagi yahay wasan musaafir ahayn labadan shardina qur-aankaa sheegayo ilaahay baa yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar tiro maalmo kala ah baa qofkii laga doonayaa tira maalmo kale ah baa laga doonayaa u afur inuu afuro buu xaq u leeyahay faslun fasalkana arkaanuhu soonka tiirashiisu halaathatu ashyaa saddex arrimood weyn arkaanta iyo tiirashuu ku istaaga soonku waa saddex kow niyatu niyatuhu inuu niyoodo weeye laylan habeen in la niyoodo laylan habeenkii likulli yawmin maalin kastaba fi lfardi faradka soonku hadduu farad yahay maalin kasta habeenka in la niyoodo weeyo maalin kasta waa cibaado ka madax banaan maalinka ka horeeya maalin ka dambeeya waxa uu daliila shardigaas xadiidkii xabsata radia allahu canha wa ardaha laga wariyey man lam yubayit isiyaama habeenka ninkaan niyada soonka barinin oo ku baryin falaa siyaama la wax soona kama ansaxay waxaa wariyay abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i imaamu nawowina majmuuca wuxuu ku yidhi waa saxiix buu ku yidhi sidoo kale sheekh albani riwaawul khaliilka sagaal boqol iyo afar iyo toban raqamkana buu ku tasixiyey rugniga labaad waa tarku muftirin waxa soonka afuriya inaad ka tagtood iska daysa wey daakiran xaalu yahay mid xasuusan qofku mukhtaaran oo khiyaar leh hayra jaahilin aan jaahil ahayn jaahilko macduurin loo curdaari karo wuxuu yidhi waxyaabaha afuriya waa inaad iska dayso ilaahay baana yidhi wakuluu واشربوا xataa yatabayana lakum الخيط alabyadu min alkhayt الأسود min الفجر ثم atimu الصيام ila الليل afhaysadka iyo muftiraadka la yska ilaaliya dhammaystira ilaa habeen laga gaaro laakiin qofkii isagoo halmaansan daakiran waxaa loo jeedaa halmaan dhib malaha oo halmaan wixii kugu dhaca lagu qaban maayo oo nabigana sal ly slam waxaa ka sugan min xadiidi abi hurayrata cinda albukhaariyi wa muslimin inuu yihi idaa nasiya axadukum midkiin hadduu ishalmaamo fa akalaa waa sharib uu cuno wax cabo falyutima sawmahu soomkiisa iska dhammaystirto fa inamaa atcamahu allahu wasaqaah ilaahay baa waraabiyey oo cuntadana siiyey marka daakiran saas shardi waaya haddii aadan xasuusnayn oo halmaan kuu geeyo soonkaaga jabin mayso laba mukhtaaran adoo khiyaarka ah haddii lagu qab qasbo oo lagu ikraaha qasab wax ku cun lagu yiraahdo dee kufrigiibaaba qur-aanku cudurdaaray in loo galo ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma biliimaani la yiri inta kalena kaba sii daran nabigeenana waxaa kasoo soo sal slam inuu yihi in allaha wadaca an ummati alkhata'a wannisyaana wama stukrihu caleyh gafka iyo halmaanka iyo wixii lagu qasbay looma qabto imaam alxaafid ibnu maajah baa ku wariyey xadiidkaa fii sunanihi xaakimna waa wariyey xaakim calaa shardi shaykhayn buu kuwa ku tasixiyey dahabina waa ku waafaqay sheekh albaner waa waqayli ku tasixiyey raqamka sideetan iyo laba wuxuu yihi ayri hayra jaahilin macduurin jaahil macduura waanusan ahayn haddii uu jaahil yahay loo qaban maayo cadiy ibni xaakim cinda albukhaari wa muslim saxiixeynkooda wuxuu yihi markay soo qaadadegtay xataa yatabayana lakum lkhaytu labyadu min alkhayb aswadi min alfajri labada liilan ee xarigay midna cadyahay midna madow yahay waxaan qaatay uli laba xarig oo midna cadyahay midna madow yahay habeenkii ilaa laga gaaray marka ilaa ayna caddaanin waa iska cunayay markinta hoosteedaana gashanayay nabigu yimid oo weydiiyey wuxuu ihi ina idow saadataka idan la cariidu niyo haddaba saa hadday tahay barkintaadu weynaa guy ilan waa isagu wuxuu u qaatay laba xarige waxaa loo jeeday iftiinka habeenkii xariga cad habeen madow habeenkii xariga madow iyo iftiinka maalintii xariga cad laakiin nabigu soo qada ma dhihin maadaama uu jaahilka ahaa salaadana hadalka jaahilku ma furin jirin wa kadalika sawmu dheh marka wa saaimun iyo qof sooman baa shardi ah niyaaba ruknigu waxna waa niyadii waxna waa in laga tago waxna waa qof sooma shaksi saa'ima in la helo waayo awaamirta sharcigu ashkhaas ku tacalluqdaa shaksigaana shuruud buu leeyahay ay ugu waajibto oo aynu soo marnay kadib mualifku raxima allahu tacaala wuxuu u gudbay fasal ka dambeeya wuxuu yihi faslun wayajibu maca alqadaa'i lisawmi alkafaarat alcudmaa wayajibu waxaa waajib maca alqadaa'i iyadoo qadana lagu daray lisawmi la qadaynayo alkafaaratu alcudmaa waxaa kafaara weyn baa waajibaysa iyo watacziiru iyo weliba ganaax ganaaxa caanaan iyo garaac iyo wuxuu noqdaba calaa man afsada sawmahu qofka soomkiisa fasaadiyey buriya fii ramadaana maalin ramadaan yowman kaamilan maalin dhammaystiran buriya bijimaacin taamin galma dhammaystiran oo biyo iyo bawdiya lagu daadiyay aan ahayn ahime bihi uu ku dambaabay galmadaas lisawmi sawm darteeda ugu dambaabay isagoo sooman soom waajib ku ahaana sooman oo ramadaan lagu jiro cudurdaar la-aan inuu islaam u taga wey xaraan iyo xalaal waxay dooni ha soomka sidaasa horta isaga inuu qaado ayaa laga rabaa kafaarana way ku waajibtaa kafaaradu waa xadiidka abi hurayra radia allahu canhu wa ardaahu ayuu soo saaray imaamu lbukhaari raximahu llahu tacaala nin baa nabiga u yimid oo rasuulka ilaahay waan halaagsamay nabigu muxuu yihi maxaa dhacay wuxuu yihi reerkaygaan maalin ramadaan ku dhacay luqun xoreeb meheli kala u yiri laba bilood oo isku xigta soom buu yidhi ma soomi karo lixdan miskeen quudi buu yii wuxuu yihi ma heli karo waxma haysta meesha buu iska fadhiistay nabigaa loo keenay sal l slam timir hadiyad ah loo keenay aw yii ninkii waxay weydiinayay wuxuu yidhi waaci kan kan sadaqaysuu yihi rasuulka ilaahay ma dad naga baahan baan ku sadaqaystaa buui ilah baan ku dhaartay xaqa kugu soo saarey labada buurashiila madow ee golaha madiina inta udhaxaysa qoys naga faqiirsan oo nooga baahanba raashinkan ma jiro nabigu intuu qoslacasasame elkiisa ay soo baxeen buu yii qaata haddaba idinku halkaa ninkii faqiirka ahaa sii fadhiyay inayna ka dhicin oo lagu soo baad ka garan amaa qadahu maalintu xawaaye ibni maajah wariyey shaqalbaanina waa saxiix irwaaulkalib duruqda marka la isu shawaahideeda uu leeyahay raqamka sagaal boqol iyo afartan baa waxay leedahay wasum yowma makaana maalintii aad aada jeeburisayna maalin soonkeedii ku bedel kafaaraduna waa dheeraad kadib wuxuu yidhi mualifku fasalka xiga islaama isla fasalkan ayaa wuxuu u gudbiyey raximah llahu tacaala wayajibu waxaa waajiba maca alqadaai qadaha iyadoo lagu darayo alimsaaku in la afhaysto lisowbi sawb dartii fi sitati mawaadica saddex lix meelood dad waxaa jira lix sabab xaala mid ah hadday kusoo marto soomkaagiina waa buray waxna ma curi kartid waxna ma cabi kartid alawalu kan hore fii ramadaana ramadaan weeye laa fii gayrihi bilaha kale ma aha calaa mutacadin qof ku xadgudbay bifitrihi afarkiisa maalin rabadaan oo la joogo bilaa cudurdaar la-aan qof iska afuray waa maalinta qaybteedii dambe inaad ilaaliso waa lagama maarmaan taasi waa midda koobaad wathaani midda labaad calaa taariki niyati niyada ninkii ka tagay wuu halmaami karaaye leylan habeenkii fi lfardi faralkii shardigii waxaad oofin weyday habeenka inaad niyootahay baabad iska halmaantay adoo niyoonin baaba waagu kuu barye wathaalidu ka saddexaad calaamanta saxada qofkii suxuurtay wey daanan isagoo u malaynaya baqaa-a habeenkii weli inuu jiro oo fabaana ay caddaatay khilaafahu wax ka duwan habeenkii inuusan jirin baaba soo baxday suxuurtii weli inay joogtaad moodaysay digtaad ka geliso waad cuntay waxaad ogaatayba markaad cunaysay in waa mar ka hor waagu bariyeyba adinkaad moodaysay kii hore baa ka damba aha war raabiculka afraadi man aftara qofkii afuro weye laanan isagoo u malaynaya alguruuba qoraxda inay dhacday oo fabaana iyo caddaatay khilaafahu si ka duwan aydan sidoo kale qofkana in maalintii dhammaatay oo qoraxda dhacday u haystay iska cunay darurashow ka qariyay bud bay soo tiri ama qof baa ku ciyaarayayo agtiisa ka aadaamay markaasuu raashin cunay markaasuu wuxuu ogaaday inu qoraxdu inaan dhicin wal khaamisu midka shanaadina calaa man qofka weeye baana lahoyo caddaatay yowma halaathiina maalinka soddonaad oo min shacbaana ka mid ahayd annahu min ramadaan inuu kamid yahay soddonkii shacbaan baad iskaga daysay hadhow barqadii un baad ogaatay in bishii dad kala arkeeno ay maanta ramadaan tahay wasaadisu ka lixaad ee ugu dambeeya calaa man sabaqahu qofkay uga hormaraana kaga fakadaan waaye maa lmubaalagati biyo lagu xeel dheeraaday min madmadatin luqluqasho iyo wastinshaaqin sandaas weysadii aad luqluqanaysa san kafiif ku lahayd baad xaddii la ogolaa intaad dhaafisay ee xadiidkii lagu ogolaa laqiiq ibni sabira mubaariq fil istinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman baad daysay baadan u fiirsaninoo ay kugu fakadeen marka lixdaa xaaladood adoo soo waajib kugu ahaa baad si qalada ah wax cuntay inta kale waa inaad ilaalisaa intaba waxaa loo daliishan karaa hal xadiid xadiidkaa waxaa wareysay gabadha la yihaahdo rubayic bintu mucawid ibni cafraa bukhaari iyo muslim baana saxiixeynka ku soo saaray caashuuraa maalin ka horreysay bilaabanaysay wuxuu nabigu man asbaxa muftiran ninkii waagu u beriyey isagoo afuran falyutima baqiyata yawmi maalinta tadhama dhammaystiro ha afhaysto faman asbaxa saa'iman qofkii waagu u badiyay isagoo soomanna falyasum ha soomo halkaa waxaad ka garatay maalinta caashuura waajib bay ahayd soon waajiba intaan ramadaanka la isfarin qofkii afuray xilliga qaarkiina baqibaaqiga maalinta lixurmati alwaqti inay u imsaag u sameeyaan ay u afhaystaan buu nabigu amray iyadii wujuubkeedii haddii la nasakhay ramadaan baa booskeedii galay axkaamtii buu qaadanayaa qayb ka mid a ah haddaadaa furtay qayb kale imsaag baa lagaa rabaa in ahli sawmi haddaad ka mid ahay intaasa loo dariishaday culimmadu suwarkaa intaa ka dhig ama kaba badi adugu haddii aada rabto oo intaa dhaafi kadib mualifu raxima allahu tacaala wuxuu galay waxyaabaha soonka jebiya waxyaabaha soomka jebiya ayuu mu-alif ku galay raximahu llahu tacaala oo waxa yihi faslun yabtulu sawmu soomku wuu buraa biriddatin gaalnimo qofku diinta ka baxay walciyaadu billah wa xaydan xayd iyo wa nifaasin dhiigka umusha aw wilaadatin ama dhalmada lafteediina waa ku buraa wa junuunin waalli walow laxdatan ilbiriqsiba ha noqotee wa biigmaa'in miir dabool iyo wa sukrin sakhraan iyo maanduuriye la cunay tacaddaa bihii uu ku xadgudbay in camaa hadday wada camimaan jamiica nahari maalinta oo dhan intaas buu soonka ku buraa amaa ridada de qofka hadduu gaaloobo gaalnimadu shuruuti islaamnimadu shuruutii soonka ku ansaxayay kamid ahayd oo shardi baa la waayay haddii la waayeyna de waxaa weeye in waxay shardigu ahayd meesha uu ka baxa wey intaa waxaa dheer islaamnimadu qof gaala ah, ilaahay waxba kama aqbalaba marka ninkan laga aqbali maayo xaydkiiyo iyo iyo dhalmaduna waxay culimmadu yidhaahdeen shuruudu sixati sawmi annaqaa-u min alxaydi wa naxwi baa kamid ahayd nawi naxwi naxwigu waxaa looga jeedayna dhalmada iyo dhiigga umushay ahaayeen shuruudu sixati sawmi bay kamid ahaayeen sharti haddii la waayena isna meeshii ka baxa waayo isagana inuu meeshii ka baxawa wa shardiga kale uu ku burayo ee uu ku yidhi wa junuunin walow laxdatan waalidana shuruudu takliif sixada shuruudu sixada caqli baa kamid ahaa qasab iyo niyana majnuun kagama asaxdo soomku asixi maayo marka sida cibaadaadka kale oo dhani aynan u asaxaynin ama aliqmaa miyarbaalka isagu haddii waa martabad u dhaxaysa hurdada iyo waalida hurdadu soomka ma burisa maalintoo dhan haddaad hurdo waaliduna ilbiriqsi bay ku burisaa maadaama hurdana uu ka weyn yahay waalina uu ka yaryahay xugum dhexdhexaada waa in la siiyo ah had sida hurdadan ayaynaan ka dhigin oo maalintoo dhan isagoo maqnaa u asixi dhihi mayno dhinacaa junuunku ka shabaha hadduu maalintii qeyb kamida soo rajaxa soo toosana hurdaduu shabahaaye inuu asax ayaan ka dhigaynaa yutawasatu fiihi lxukmu bay yidhaahdeen sakhraanka laakiin waxfaashiisa waa loo qabanayaa takliiftiisiina qeyb baa baaqi ka ah tacadigiisa junuunkana dhinac buu ka shabahaa maalintoo dhan hadday dhacdo marka ay qabsataba qasadkiisa iyo nidiisu asixi mayso saa darteed soonkiisuna asixi maaya baynu leenahay saasay ku cileeyeen fuqahadeenna raxmatullaahi calayhim jamiicano sok sakraanka wax ku xadgudbay waayo kuxadgudub maxaa looga jeedaa kasbu waxaan sakraanka u cabay wey cidnana kuma qasbin laakiin qofkii daawo qaatay oo duruufu kaliftay ama dawada la siiyeen maanduuriya tahay aan ogeyn ama casharaab iyo loo qariyay cunto uusan garaynin maanduuriyan ay tahay qofkaas soonkiisa waa ansaxaya intaa kadib mualifku raxima allahu tacaala afurka ramadaanka dhexdiisa la afuro intaa qaybooda uu yahay ayuu u gudbay raxmat ullahi calayh wuxuu ihi faslun aliftaaru fii ramadaana arbacatu anwaacin aliftaaru afurka fii ramadaana la afuro arbacatu anwaacin afar nooc wey kow waajibun mid waajiba kamaa fi lxaa'idi wan gabadha caadada qabta iyo kuwa umusha ah sababtoo ka asixi maayo annaqaabaa shardi ahaa maadaamuusan ka asaxaynin waan soo meydinaadu cabathun ciyaar waayo cibaadaadkana ciyaar in lagu sameeyo waa xaaraan wa jaa-izun mid bannaan kamaa fi lmusaafiri musaafir iyo walmariidi qofka jiranaha faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar waayo inay soomi karaan xadiidkay bukhaari iyo muslim wariyeen xadiidii xamzata bna camrin alaslami oo soom badnaa wuxuu yihi waan soom badnaayo nabiga waxaan ku ihi safar ma ku soomaa nabiga wuxuu in shita fa sub wa in fa aftar haddaad rabtana soom haddaad rabtana afar buu nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu yihi saddex walaa walaa midaan sunnana ahayn midaan waajibna ahayn xaaraanna ahayn wax xukun oo u leeyahayba ma jiro kamaa fi lmajnuuni sida qofka waalana majnuunka majnuunka maadaama qalabka laga kor yeelay xukunkiis ficilkiisa afcaashiisa takliifiga ka afcaalilbahaa-im waa xukun kale ma laha min baabi takliif haddii la yidhaahdo waxyaabaha loo qabsanayo waa axkaamu waaficiya nooca loo yaqaano wa wuxuu yidhi wa muxaramun mid xaraama kaman akhara qofkii dibdhiga qadaaa ramadaana bisha ramadaan inuu qadeeyo xataa daaqa alwaqtu canhu ilaa waqti uu ka celiliya ma waqti aan ku filayna gaadho ramadaanka hadduu kaa tago qadihiisu waa waajib laakiin calalfawri degdeg maaha ilaa in la eg ay kasoo hadho buhaariiyo muslim waxay ka wariyeen caaisha lafdigana muslim baa iska leh kaana yakuunu calaya sawm min ramadaan waxaa dhici jirtay ramadaanka soomka in wax lagaga yeesho famaa astatiicu an naqdiya ilaa fi shacbaan ashuqlu min rasuuli illaahi wa birasuli sal slam shacbaan baan qadayn jiray waayo nabigaan ku mashquulsanaa dartii sal slam halkaa waxaa laga gartay shacbaan waxay u qadaynayso bisha kale in lala gaadhsiiyo ama la dhaafiyo baa la ogolay kadib muxuu yihi mualifku raxima allahu tacaala <clears throat> isagoo fasalkan weli sii wada waa aqsaamu liftaari aqsaamta fitriga afurkaiyo dadka afurana arbacatun aydan afar weeye iyadana sidoo kale afar nooc ama afar qaybood bay noqotay awel waa kan ugu horeeya maa yalzamu fiihi wuxuu waajibo alqadaau iyo walfidyatu labadaba huwa ithnaani laba nooc wey dadka qaarkeed ay afuraan baa loo ogolyahay lakiin afurkii waxaa ka dhalanaya inay qadeeyaan ko fidyana bixiyaan laba arrintaa laba xaaladood laba suuray ku dhacdaa laba mas'alo masalada koobaad alawalowkan hore aliftaaru in la afuro weeye likhawfin cabsi calaa gayrihi dadka lagu cabsanayo naftiisa maaha waa hooyadii ilmaha uurka ay ku wado iyo ilmahay nuujinayso u cabsanaysay ama qofkii qof khariiqa badbaadinayay oo biyihii saa ku cabaya qofka naftiisa inuu badbaadiya darteed saa u samaynayay u labadaa qof iyo daxi lamida ah. wathaniyi kan labaadna aliftaaru in marka mas'aladaas lilgayri haddii loo afuro waxay culimmadu u daliishadeen horta qawqad waa waajib oo bilqiyaasiyo cudurdaar zaa-ila waa musaafirka iyo mariirka iyo xaa'idada iyo nufasadiiyo waa cudurdaar zuulaya wax allaale wax kastoo loo afuro cudurdaar zuulayana qad u keena qiyaasku saawa amaa fidyaduna aahaar bay waajibisay dheheen abu daawuud iyo bayhaqi waxay wariyeen can ibni cabaas qawluhu tacaala wacala aladiina yutiiquuna fidyatun tacaamu miskiin inuuyihi walxubla walmurdic idaa khaafataa gabadha uurka leh iyo ta ilmaha muujinaysa hadday cabsadaan fidyay bixinayaan sanadkiisuna waa saxiix abu daawuud wuxuu yihi yacni idaa khaafataa calaa awlaadihimaa aftarataa wa acamataa tii naftooda way ka qadeen ilmaha dartiina saasaa lagu jamcinaya aahaarta wanadaru saxiixuna waxay dhahen yaqtadii daalika oo haddii afurkani waa afur laba qof baa ka faa'iidaysatay adigii afuray ilmihii ama kii qariiq ahaa baa ka faa'iidaystay adiga kaaga inaad qadayso ka kalena fidyo loo bixiyo buu nadarka saxiixa ah keenayaa saasay ku cileeyeen fuqahadeenu raxmatullahi calayhim jamiican athaani ka labaad ee fidyadu ka waajib tahay aliftaaru waa in la afuro maca ta'khiiri qadaa-in qadaha iyagoo la dib dhigay maca imkaanihi in weliba suuragal tahay xataa yaatiya ramadaanu aakhar ilaa ramadaan kala yimaado haddaad bishii ramadaan qadihii dib dhigto adoo qadayn karay ilaa soon kale kuu soo galo soonkaa soo galay isagana fidyu keenayaabay yidhahdeen waxaa aathaar loo daliishaday cabdirazaaq fii musanafihi ku wariyey daara qutnina fii sunanihi iyo bayhaqi can abi hurayrata nin baa jiraday baa la weydiiyey abu hureyra kadibna caafimaaday ma soomin ilaa ramadaanka lagu soo galay wuxuu yidhi yasuumu ladii farada fiihi uu soomayaa soonkii uu dayacay wa yucimu likulli yawmin miskiinan maalin kastana miskiin buu qoodinayaa sanadkiisana waa saxiix saasuu yidhi cabdirazaaq wuxuu yidhi markuu xadiidka wariyey gadaashii wuxuu ku yidhi qaala macmarun walaa aclamu kullahum ilaa yaquuluuna hada fii hada inta anugahay culimmadoo dhan sidaasay wada qabaan buu yiri ibnu cabaasna waxaa laga wariyey si arrintaa arrin u dhowo wuxuu yidhi yasuumu hada aladii adrakahu horta kanuu joogo wuu soomi wa yasuumu aladii calayhi kii lagu lahaana wuu soomi wa yudqimu likulli yawmin miskiinan maalin kastana miskiin buu quudin nisfa saacin suus nuski buu quudina hal kiliya waxoogaya ibn cali ibn aljacdi baa fii musnadii ku wariyey bisanadin saxiixin calaa sharti muslim wahab cabdirasaaqna fii musanafii wuu ku wariyey bisanadin xasan cabdullaahi bni wahab fii jaamicihi wuxuu ku wariyey raqamka laba boqol sagaashan iyo saddex can maliki malik bni anas imaamkiiha can cabdiraxmaan bni qaasim bni muxamed can abihi aabihi qaasim bni muxamed oo fuqahadii toddobadee madiina kamid ahaa inuu dhihi jiray man kaana calayhi siyaamu min ramadaan ramadaan soon qofkii lagu yeesho falam yasumu xataa dakala calayhi ramadaan ramadaanu min caamin qaabil sanad dambe ramadaan ilaah ugu soo galay aan soomin falyasumi iladii dakala calayh kan usoo galay ha soomo walyaqdi alaakhar kii kalena ha qadeeya fain kaana farata wataraka taraka alqadaaa fi maa baynahuma hadduu dayacay oo qadihii labadaa bilosoos intuu dhexaysay uu ka tagay isagoo soomi karay walow shaa an yasuuma saam hadduu raba inuu soomana uu soomi karay fa calayhi maca alqadaa'i an yucima can kuli yawmin miskiina qadaha waxaa u dheer maalin kastaa miskiin inuu qoodiyo sanadkiisuna waa saxiix mar haddii sanad lagu yeesho sanado danba hadduu sii dibdhigana isadana way labanlaami bay dhehen maxaa yeelay qaacidadu ana alxuquuqa almaaliya laa tatadaakhal xuquuqda maaliga isma hoos gashay yihahdeen mar kastoy sanad kusoo noqota sababkeediiba iyadiiba haddana lagu yeelanayaa saasay fuqahada eelu yidhahdeen raxmat ullaahi calayhim jamiican labadaasi qada iyo fiiha waajibiya wa taaniiha talabaad markii tii hore afartii hore laga tiriyo weeye maa yalzamu fiihi wuxuu ku laazima la yihahdaa alqadaau qada duuna alfidyati laakin dadaan fidya lagu lahayn huwa yaksuru waa bataa kamu'man caleyh sidii qof la miir daboolay waxaa lamida qofkaasi fidye keliya qadaa lagu leeyahay fidya laguma laha xaaidadii wey nafasadii wey mariidkii wey iyo intii lamidka hayd oo dhan xukunkaasay wada qaadanayaan adiladooda qado in laga rabana meelaheedii baynu kusoo wada marnay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar xaa-idadana waa kii laha caaisha lahayd kunaa numaru biqadaai sawmi walaa numaru biqadaai salaati imam muslim bay fi saxiix ku warinaya nooca afraad saddexaad wuxuu yihi wathaalithuhaa ka saddexaad maa yalzamu fiihi lfidyatu waxay waajibaysa weye duuna alqadaai qadaa laguma leh huwa shaykhun kabiiru qofka waa yeelkaa weye wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin fidyo oo acaam miskiin in la quudiyo ah baa laga doonayaa cabdillahi ibni cabbaas baa wuxuu leeyahay radia allahu canhu wa ardaahu aayaddani mansuuka maa qofka waayeelkee rag iyo dumara oo aan soomi karin soon awoodin baa loogu talagalayo oo fa yudcimaani makaana kulli yawmin miskiinan maalin walba miskiin bay ku bedelayaan saa darteed bukhaari baana wariyey waxaa kaloo loo daliishaday dadkan cudurdaarkoodu daa'im wey soo qaday haddii la yidhahdana maba awoodaba oo qof da- iyo waaye la qadayn waaye ama cudur iyo xanuun joogtaan la qadayn waaye cajzigiisu waa daay fa kaana waajibu fidyatu wa wa raabicuhaa midka afraadi laa walaa waxaa labadaa mid mahan wey wax ka waajiba ah male huwa almajnuun way aladi lam yatacadda aan ku xadgudin bijunuunihi waalidiisa qof majnuuna marka horena waajib kuma ahayn qadi iyo fidyana waxba lagamaba rabo leanna afcaashiisa ficil majnuun xukum ma laha bahayntuu shabaha bahayn waxbaa ku waajiba labadaha wixii tacaddi eedan ku sameeyana bab axkaami takliif oo soonka baa wax axkaami wadciya waayo kadib wuxu maali faslun waa fasalkii ugu dambeeyey alladii arri waxa shayga laa yuftiru aan afurinaynin oo mimaa yasiru waxa gaadha ilal jawfi uurka iyo caloosha ah sabcatu afraadin toddoba a toddoba shay ama hal hal baa ka mid a toddoba wax haddii ay dhacaan ama toddoba xaaladood midkood hadday calooshaada wax ku galaan soonkaagama jibinayso kow ma yasilu waxaa gaadha ilal jawfi caloosha binisyaanin halmaan adoo halmaansan xadiidkii wareereen soo marnay qofkii soom isagoo cuna ama isagoo sooman ha dhamaystirta waa macduuri ka labaadii wuxuu yidhi aw jahlin ama jaahilnimo maba aadan garanaynin way jaahilku waa macduur sidii xadiidkii cadiy cadiy bni xaatim ee bukhaari iyo muslim ina wisaadaadka idan la lacaariida aan kusoo marnay wa saddex aw ikraahin ama waa lagu qasbay in allah wada can ummati alkhata wanisyaan wama calayhi baynu kusoo marnayo takaaliiftii oo dhan ayuuba ridayaa ama wabij afar wabirjarayaani riiqin candhuuf inay dareerto bimaa bayna asnaanihi waxaa ilkihiisa dhexdooda ku hadhay waqad cajaza isagoo kari waayey can majihi inuu iska tufo licudurihi cudurdaaru leeyaha darteed wuxuu ku leeyahay ta afraadi waa ilkahaaga markaad xubinaysa waxbaa ku dhexdooda ku harharay waad ka gaari weydo waad tufi kari weydo candhuufta hoos u raacay kaana caajis baa tahay kow shan wamaa wasala wixii gaadha ilal jawfi caloosha oo wakaanan ahaaday gubaara ariiqin dariiqa wadada boodhki meel boodh badan iyo siiga badan baa afkaaga iyo dee adoo socdo oo is ogeyn bay sanka iyo afkii inta ciid kaa gashay bay hoos kuu gashay iyadana dee iskama celin kartid lix wamaa wasala wixii gaadha ilayhi ilaljawfi caloosha oo wakaana ahaaday garbalata daqiiqin daqiiq iyo bur la dhabaandhabay waxyaabaa burkoo haadinaysa ama aad od miisayso hadduu wax sidii boorkii kugu tago iyadana waa lamid aw dubaabanka toddobaad ama eh, eh, daqsi wax yaroo duulaya daa'iran duulaya ow naxwa wax lamid aho kugu cararay isagana afartan dambe ilkaha wax dhexdooda ah iyo dariiqa boolkiisa iyo burkan iyo waxaan buubaya ama qiiq oo kaleeta ama shimbir xaduurayo afka dalaq u yiri afartaa waxaa mideeya cajziga cani lixtiraas iskama ilaalin karti khiyaarna malihin qaacidaduna waxaa weeye laa wujuuba maca alcajzi wax waajib kugo iska celina waxaadan awoodinna maba lahabay wax muxaram macal ah, iqdiraari ahna ma jiro xaaraanna kaama bahan haddaadan keli karin inaad iska celiso nusuusta shariicadan aad iyo qawaacida takfiifka ay u badan tahay waxa saas oo kaleeta in laysu caafiyo intaas buu kitaabkii ku dhammaaday mualifku wuxuu yidhi wallaahu allah aclamu og bisawaabi sida xaq ah intaasay laakiin aniga saa ila noqoto nas'alu allaha alkariim allaha kariimka ee deeqda badan baanu weydiisanaynaa bijaahi nabiyihi wejiga nabigiisaan ku weydiisanaynaa alwasiimi nabigii quruxda badnaa an yukrijanii inuu iga bixiyo min addunyaa adduunyada musliman anoo muslima wawaalidaya labadayda waalidna uu ka bixiyo waalidii ama waalidkayga ama waalidaya labadayda waalidna uu ka bixiyo markaa kii noolaa garan maayo wa axibaa iyo dadkii a jeclaay oo dhan wa man qofkii ilaya aniga intamaa ii nasab sheegta waan yakfira lii inuu ii dhaafo aniga iyo walahum iyagaba muqximaatin wa muwalimama dhuqximaati dunuubta waaweyn iyo walimaman dunuub yaryar wasala allahu calaa sayidina sayidkeeni moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim cabdinaafica allah u naxariisto rasuulilaahi ahaa rasuulka ilaahi soo diray ilaa kaafatin khalqi khalqi oo dhan loo soo diray rasuuli malaaximi rasuulkii malaaximta dagaalka ahaa xabiibillaahi allah kau jeclaaha alfaatixi furayay alkhaatimi gabagabeynayay wa aali iyo aalkiisa korkooda allaha yeelo iyo wasaxbiga saxaabadiisa ajmaciina dhammaan walxamdu lilahi allah mahad iskala rabbilcaalamiina caalamkan rabbiga u ahaa inta ugu gabagabeeya mualifku keliya waxaa khaldan bijaahi nabiyihio sidaa ilaahay lagu bariyo oo bijaahi nabiyihi la yidhaahdaaye wax daliiliya khabaro ku ansaxay ma laha baabkana waa baab alcibaadaat waxaa u malaynayaa kutubta sawrkan wacow axkaamu sheekhalbaaniyo qaacida jaliil fi tawasuli ila abilcabaas iyo waad ka heli kartaa faahfaahinteedaan isleeha alwasiimi nabiga quruxda badnaa lafdiga nabiguna qurux badnaa way asaxdayo xabaanada iyo tilmaantiisii sida ibnu xibaan wariyey min xadiidi ilbaraa ibni caazib baa wuxuu ku leeyay kaana min axsan annaasi wajan wa axsanuhum khuluqan ama khalqan mida tiradaba nabigu dadka ugu weji quruxsana sheekh albani saxiix aljaamic sagiir afar kun lix boqol soddon iyo shan buu ku sheegay lafdiga ku xiga ee mualifku raxima allahu tacaala uu leeyahy ilah muslimnimo adduunka igaga saar tii ilaah yiri buu tilmaamayaa inaga calaa lisaani nabiyihi calaa lisaani nabiyihi yuusuf calayhi salaam rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili laxaadiidi faatir asamaawaati walard anta waliyii fi dunya walaakhirati tawafanii musliman anoo muslimiinah i ofso marka mualifku leeyahay intaa kadib uu ku darayo ilaahw ani iyo u dhaaf dadkayga iyo intii nisba sheegatoo dhanna waa sidii nabi nuux yidhi oo kaleeto rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakala baytiya mu'mina walilmu'miniina wlmu'minaati marka uu leeyahay ilaahu dunuub noo dhaaf muqximaatin kuwa waaweyn iyo walimaman kuwa yaryarka ahna ilahay baa qur-aanka y aladiina yastanibuuna kabaa'ir alismi walfawaaxish ila lama dunuubta yararkaa wey ina rabbaka waasicu lmaqfira marka uu leeyahay nabigu rasuulu lmalaaxim rasuulkii dagaalka weeyana nabigay ka sugantahay sala allahu alayh waalihi wasalam inuu yihi xadiidkii xudayfata bilyamaan ee tirmidi fi shamaa'il ku wariyey sheekh albaanina uu ku taxsiininayey ku taxsiininayay mukhtasaru shamaa'il saddex boqol lix iyo toban xaafid mulaqina fi sharxi lbukhari juska labaatanaad uu ku tasriixinayay wuxuu laha nabiga ana muxamadun wa ana axmadu wa ana nabiyu raxma wa nabiyu tawba wa ana almuqafa wa ana alxaashir wa nabiyu lmaraaxib wa jihaadka shareecadiisa ka midkaa buu tilmaamaya nabigu sala allahu alayh wasalam xabiibullahi ilahay uu jeclaa alfaatixu lkhaatim khaatim inuu yaha gabagabeeyana ma kaana muxamadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuul allahi wa khaatama nabiyiin hadalka ugu dambaysiya uu ku yiri yihi waakhiru dacwaana yii wslam walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ugu dambaysiiyeyna qur-aankaay ku sugan tahay ahlujannu ilahay ui waakhiru dacwaahum an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin kuwaana ilahay nugu dalaan rajeynaynaa halkaasaa waxaan kusoo gabagabaynay casharkii afariyo tobnaad ee ugu dambeeyey kitaabkii safinatu najaa sheekh alcaalim alfaadil alfaqih almucallim salim bn cabdillahi xadrani ilah waxaan ka baryana waxaana suugnayna inuu ajirkeedana siiyo annagii inta kalena ku anfaco wixaan ku khaldanna engefnayna dembigeeda uu naga dhaafo ilaa kitaab kitaabkana silsiladii fiqiga ciidayn wadnay maadaama markii duugitaanka hore u xumaaday baynu saa kusoo gabagabaynay subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk